بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد التدليس هذا مبحثه تدليس كأيام الجوغنا قال الحافظ العراقي رحمه الله تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده wadamahu shucbatu durrusuukhi wa duunahu tajliisu lishuyuukhi an yasifa shaykha bima laa yucrafu bihi wadaa bimaqsadin yakhtalifu fasharuhu lildaciifi wastisgaara wakalkhadiibi yuuhimu istikhaara washaafici ahbatahu bimarati qultu washaruhaa aku taswiyati atadliisu haadaa mabxahuhu waayo tadliiska ayuu u baabi tadliiska asalkiisa waxaa weeye min adalas ayay ka timid mugdiga wahuwa katmul cayb caybta oo la qariyo khaasatan badaa badaacooyinka dadaacooyinka waxyaalaha la gadayo in maaragtay ceebtooda la qariyo marka ninka mudalliska waxaa lagu shabahay ninka badeecada ceebteeda intuu qariyo dadka markaas ka iibinayo sababtoo ah ninka mudaliska ah, xadiidka qofka dul istaagaya ayuu marka wareerinaya oo inuu xogta xadiidka ogaado ka wareerinaya sababtoo waxaa dhabtaa uma sheegaye wax uu maaragtay laga yaabo inuusan maqlinoo siiqo oo muxtamal aho can iyo waxyaalahaas oo maanta ma arkaysa uu ku warinayo marka saasaa tadliis loogu magacaabay luuqaba shayga macnaa istilaaxa iyo luuqada waxa weeye calaaqa ka dhexaysa oo asalka waxaa tadliiska ceebta la qariyo wixii oo la mugdiyeeyo ninkaana xadiidka uu mugdi geliyay waxyaalaha soo imaan doona asagaa markaa laba dhowr laba qaybood u kala baxaa tasni tadliisu isnaadi wax la yidhaahdo iyo tadliisu shuyuuh inkastoo xaafid xaafidulciraaqi ayuu saddex u kala qeybiy asagoo tadliisu lisnaad iyo tadliisu shuyuuh iyo tadliisu taswiya laakiin tadliisu taswiya sida saxiixa wuxuu ka mid yahay waa nooc min tadliisi alisnaad ayuu kamid yahay tadliis lisnaad walmatni isaguna waa jira marka tadliis isnaad walmatni oo nooca uu kamid yahay tadliisu taswiya iyo tadliisu shuyuukh oo nooca ayuu noo sheegi doonaa marka tadliisu lisnaadi isnaadka la tadliisiyo mugdi la geliyo kaman ruux waa uu ku miisaaliyey yusqidu wuxuu ridayaa man xadatahu qofkii maanta ma arkaysa u sheegay xadiidka wayartaqii wuxuu xadiidkii kor ugu kacaya oo ninkan uu ka wariyey ninkii ka sarreeyo isaga sheekhiisa kor ugu kacaya isagoo usluubka adeegsanayo bican adeegsanayo oo kor ugu kacaya iyo wa anna iyo anna adeegsanayo iyo wa qaala qaal adeegsanayo markuu waa anagii sheegeynoo dhahnay mustalaxa abwaabtiisa cilaaqaada ka dhexeeya hadda waa anagii soo marnay baabkii mucancanka marka mucancanka markaan soo maraynay waxaan dhahay waa la qaadanayaa ilaa qofka mudaliskaa maaha isaga laabudda haddii shuruuddiisa laga helo waa inuu tasriix la yimaado halkaana mudalliskii laftiisaa ka sheekaynaynaaho wixii ou cancano uu ku wariyo inaan la qaadanayno sababto aba ah asaaniibta istikhdaamsadaan dadka inay ku khaldaan istikdaamsadaan tadliisul isnaadi isnaadka tadliiskiisu sidoo kale matnigana waa sidee kaman waa ruuxoo yusqidu ridaaya man xadathahu qofkii xadiidka u sheegay oo sheikhiisa mubaasharka ridaya wayartaqii wou korayaaho ilaa shaykhi shaykhihi ayuu u korayaa bican isagoo uga warinaya can iyo wa-ana iyo waqaal asagu yiri yuuhimu xaal oo dadka u moodsiinayo itisaalan xadiidka inuu xariirinayo ma garata mathalan waa ardadii imaam maalika oo kale ardadii imaam maalik oo kale way maalik waxbuu ka qaatay laakiin xadiid mucayana kama maqlinayo ardadiisa ama qutayba ama qacnabi iyo waxaasoo ka qaatay hadhow leeya qaala maaliku ana maalikun qaal wuxuu marka ku moodsiinayaa xadiidka inuu maalik toos uga qaato xadiidkan maalik toos uma qaatane ardadiisii ayuu maanta ma arkaysaa uu kusoo soo qaatay taas horta waa mid marka asagaa waxay u kala baxaa tadliis lisnaad iyo tadliis lmatni tadliis lisnaad matni waxay ku miihaaliyaan tadliiluthaal wuxuu ku mihaaliyaa mithaalkiisu waxaa weeye nacam nacam tasliidka isnaad waxay ku mihaaniyaan xadiid waxaa jira oo warinayo ninka la yiraahdo mathalan ibnu cuyayna ayaa xadiidku warinaya wuxuu ka warinayaa can camr bni dinaar ayuu ka warinaya marka isnaadku waa sidai hadda aan maanta ma arkaysa aan soo sheegno waxa weeye shaykhiisu intuu xadfo ayuu sheekha shaykhiisii ee asaguna uu laga yaabo inuu wax ka wariyey uu la kulmay laakiin xadiidkaa uusan ku warin ayuu xadiidkaas marka uu hadhow can fulan ayuu leeyay siiqadaas uu koriy tadliisu isnaadkaas marka waxaa ka mid a ah wax la yidhaahdo tadliisulqadci wax la yidhaaha kamid oo waa maxay ninka sheykha raawiga ayaa wuxuu sameynayaa sheikha uu ka warinayo intuu xadfo ciddii warisay ayuu sheikha xadiidka u tiran magaciisuu sheegaya adaadkii oo xadahanaa iyo canuu xadfaya markaasuu nin ka warinaya maalan sufnaan u cuyeyna zuhri waxbuu ka wariyo laakiin waxaa jira aaad isagu u yaraa marka zuhri marka wax ka warinayo waxaa dhici karta marka axaadiid badan uusa zuhri ka qaadan baa jirta oo uu ka qaadan karo marka dadkii isaga ardada zuhri ardadiisa ah bal waxaa dhici karto arda isaga uu shiikh ku noqon karo oo ardadii zuhri kasii qaato adeer u noqon karo xagga sanadka inuu ka maqlo hadhow marka wuxuu diidaa shiikii uu ka wariyey inuu laba dariiqo usoo maro isaga markaasuu muxuu sameynayaa sida cali bnu khashrab uu yihi kunnaa cinda bnu cuyeyn fa faqaala wuxuu dhahay azuhri unbuu dhahay xadathana azuhri ma dhihin azuhri uu dhahay dadkii marka waa boodaa azuhri ma kuu sheegay miyaad ka maqashay miyaad ka wariday wou aamusay markii dambe lagu qabtay wuxuu yihi mana ka maqlin maanta ma arkaysaa xataa qofka maqlay kama ee waxaa ii sheega o xadathanii cabdirasaaq can macmar can zuhri marka macmar iyo sufyaan bnu loo laba ka waraya muxuu usoo maray marka macmar keliya uma soo marino cabdirasaaq isaga cumrigiisaa dheeraaday laakiin uu ka yaraa ila cabdirasaaq zuhri ma soo gaarin ardadii zuhri wax ka warinay cabdirasaaq oo isaga ka dabaqa hooseeya iyo maanta ma arkaysaa macmaro isaga isla ardayhun zuhri ay ka wada qaateen ayaa soo maraya marka maxuu sameynaya ma dhihin can izuhriya ama xadathana azuhriya azuhri oo dhan ma garat markaa zuhri ka bacdow sanadka sii wada markaas xadia maxadi ilaa zuhri inuu ka wariyo waa la ogyahay sufyaan bnu waa ragga yare marka isaga ragga yaraa zuhri ka wariyay waana daha isaga cumrigiisu waa daahayba isaga oo waxaa weeye ummadii nin iyo aabihii iyo wiilkiisa isku wada xiray ilaa wax badan uu noolaa tou ka qaato boqol iyo sagaashanki boqol iyo sagaashanki meelahaas ayaa maarata u dhinta marka oo wax badan uu noolaa marka yasaan cuyeyne ha marka yani waxaa wax ka wariya isaga cabdiraxmaan iyo mahdi iyo shaaficiya raggaas ardadoodii cali bn iyo axmed bin xambala haddana kasii wari ma garan iyo rag ka waaweyna marka ummadda ilmo iyo aabahood iyo awowgooda ka wada wariyey saddex ajyaala ka wada waris marka musnad dunya ay dunyada dhuna isku xiray markaasoo kale waa min min atadliis oo tadliisul isnaad laakiin waxaa weeye waxaa loo yaqaanaa kaasoo kale tadliisul maanta ma arkaysa adqadci baa loo yaqaana sida xaafid u yaqaano waxaa la yihahda wax tadliis la yihaahdo tadliisulcadfi wax la yihahdo oo waa maxay hushayma aada u isticmaali jire ninka la yidhaahdo hushaym ayaa ardadiisa u tashadeen waxaa la yidhi maanta xadiid oo maaragtay oo tasriixiyo taxdiidkiisa maahani tadliis ma ka yeelayn asagiina waa ogaaday markuu ogaaday oo hadba wuxuu yidhaahdaa markuu xadiidkii oo maanta ma arkaysa uu sheegay qaala xadaanaa xusayn wa mugiiratu can ibrahim markaasuu dhowr xadii sheegay sanadkiibu soo wariyey ibrahim laqaci sanadkiibu soo wariyey cabaar markuu wado dhowr xadii sheegoo yihi maaragtay hal dallastu calaykum hal dallastu lakum wax ma idinkala daliisay qaaluu laa waxar waa idinta daliisiye wixii aan ka maqlay ninka leeda xusein waa sax laakiin mugiira kama aana maqlin sababto muxuu niyeystay can xusein markuu yidhi an eh, xadaanii xusein markuu yidhaahdo wamugiiratu wuxuu niyeysanaa mugiiratu xadaa macnaa mugiira warkiisa u dhimaya khabarkiisa ama mugiiratu qaala inuu yidhiho niyeysana marka ninkaas hore xadaana waa udhahay laakin kan wamugiiratu markuu yidhaahdo ay xada dad kaloo u sheegay marka waxaa la yidhahda kaasna tadliiska alcadfi baa la yidhaahdaa marka anwaacda tadliiska ayay kamid tahay tadliisu taswiyana waa ka mid oo hadhow noo imaan doono intaasoo dhan maxaa laisku yihahdaa tadliis alisnaad ala yihahda tadliisu lisnaadi isnaadka daliidkiisu kaman ruux waa yusqidu ridaaya man xadataw qofkii xadiidka u sheegay wayartaqii wuxuuna u kor noqonayaa yacni bishayki shayki ma garan shaykiisa shaykiisa u kor noqonaya oo isagoo isticmaalaya adawaadkaanu bican uu kor noqonaya iyo wa iyo waqaala saddexdaas yuuhimu xaal oo ihaam gelinayo itisaalan in maanta ma arkaysa xadiidka uga xalli iyo markuu noo tacriifiyey isilaax ahaan weliba gaar ahaan tadliisul isnaad ouna kamid yahay sidaan hadda sheegnay tadliisu alcadfi iyo eh, iyo tadliisu alqadci oo waa maxay shayki shaykiisuu sheegayo azuhri u leeyahy ama maalika u leeyahy maaligna wax xadiidkaas kama uusa warin sanadkiisuu sii warinay ma garati marka haddaad tiraahdo oo maxaa noogdis maalik miyaad wax ka waris hadhow mayuu kuliya aniga xadathni maalik maan ku wari aniga maalik un baan sheegay markaasoo kale waxaa tajliis lqadc hadduu yidhaahdo xadathni fulan wa fulan fulan kale wuxuu qadarna wa fulan xadatha dad kale u sheega anuu ii sheega maan kuliya kuleeyahy soo maaha marka waa siiqo iyaduna ihaam ku jira iyo midaan kolaa iyaguna is iska cadba oo tadliiskan iska cadaho yacni maarata yani ana malik qaala oo kale ama qaala maalikun u leeyahy waana la ogyahay maalik inuu wax ka wariyo ama sufyaan ibnu ceyna wuxuu leeyahy qaala zuhri ou leeyahy waana la ogyahay maalik inuu wax ka wariyo lakin waxaa laga xadiidkan biceyn inuusan ka warin ayaa dhici karta hmm. maadaama ay saas tahay maxaa laga yeelaa waktulifa waa la iska isku khilaafay fii ahlihi ay ahlu tadliis maxaa laga yeelaa xadiidkooda ee maaragtay siiqada oo cancanada iyo an iyo qaala mu iyo mucancanka iyo qaalada iyo kor maxaa laga yeelay faraddu in la celiyo mutlaqan dhammaan ahaanba ayaa huqifa la ogaaday can bacdi lculamaa culamada qaarkood saasaa galo culamo qaar waxay yidhaahdeen maadaama uu mudalis yahay maadaama wixii oo maanta wariyoo dhanba asaga dhanba dacfi u keeno hala tuura asaga waxiisana qori iyo qaaciso halasla tuuraa soomaalida ma dhihi jirin halasla tuura dhah ninkaas maba na soo galaba bacd culamaa asaasi laakiin qolka raajixa ma wakhtulifu waa lasku khilaafay fii ahlihi ahalkiisa faradu in la celiyo mutlaqan wax alla wuxuu cancana iyo an-ana oo ana ana iyo u ku wariyo iyo qaalo uu ku wareeyo iyo wuxuu xadathana oo ku wareeyo in la wada tuuro qor iyo qiiqiisana iska tuuro ay mutlaqan dham yani guud ahaanba fuqifa ay wujida can bacdi lculamaa ayaa laga helay walakharuuna laakiin culummada badanka manhajka mutadilka waa ah kana qabiluu way aqbaleen maa sharaxaa waxay caddeeyaan fiqaatuhum kuwooda fiqooyinka hadduu muddo la isku daciif yahay waa balaayo balaayo kusii darwa axashafan uu suu akiilimo timir xunoo liidato haddana beeg oo godan yaara oo khiyaano oo wado waa laba ceebood marka la isku qaado ma inuu maaragta daciifna yahay haddana mudalis uu yahay waa laba ceebood wey kaasi marka isaga waaba taalifba wa nacam marka hiqaadu waxay ay maaragtay ay tasriixiyeen yani bitaxdiid in xadiidka loo sheegay iyo samaac ay ku wariyeen ma garatay Eh, waxay caddeeyeen maa saraxa hiqaatun biwaslihi inuu xadiidkan xariiro ma garan wa saxiixaa taasaana la saxiix yeelay manhajka saxiixah waa taas oo manhaj waa mutawasit waay waxaa la yidhi ninkii maadaama uu hiqo yahay laakiin tadliiskan lagu ibtaleeyey waxaan sameynaynaa mana ka wada tegayno axaadiidiisa mana wada qaadanayno qaar adhahay waaba la wada qaadanaya laakiin waa dadka gaar ahaan mursalka aqbal ayagu dadka mursalka aqbala celey waa la qaadanayaa ninkan wuxuuta daliishana waxaan waaba hubaahay leey sida ku yidhi jira mursalka waaba kaa kaafiya ninka xadiiska dul irsaaliyo anaa daaminho ku dhahay markaasoo u kalsoona laakiin manasku muxadidiinta maya sababto ah ninkan xadfan wuxuu yahay lama yaqaan qad yakuunu daciifan waqad yakuun dhowr inuu yihiin adhec walakharuuna qabiluu way qabileen maa saraxaa waxay cad maa saraxa waay alifkuaa iska alif idlaaq waxay caddeeyaan fiqaatumkooda lagu kabsan biwasli inuu xariiro oo waa maxay siiqadii la isticmaali jiray xadatanaa iyo samictu iyo lagu yaqaano ama qara'tu caleyhi iyo siiqaadkii lagu yaqaano ma garat ahbaranii qira'atan caleyhi iyo waxaas ma garat ama ahbaranayo waxaas o siiqaadka six yaqaano wa saxiixa waan la sax marka saraxaa iyo saxiixaada alifta alif lidlaaq waay maa saraxa waxay caddeeyaan hiqaatun wasurax wasixa waa la six in la sax waxaa ku tusinaysa wa fi saxiixi ad saxiixeynka saxiix haddii la idlaaqo muslim bukhaari loo jeeda ciddatun koox mudalisiinaha ah ku jirta oo axaadiidooda cancano ku warisa ma garan mudalisiinaha ku jirta oo saa darteed waa laga aqbalay maaragtay waxay tasriixay ku wariyaan bal cancanadooda qaaraa ku jirta inkastoo qaar badan ay maaragtay iyagoo sariixa la helaayo qaar qaaraa dhici karta in ama meelo kale lama helo ama ay adkaadaan laakiin eh, kolley culummada ahlu saxiixa loo kalsoon yahoo axaadiitan ay wariyeen waxaa la ogyahay axaadiidu nabigu inay yiraa inay tahay sida nabigu yirad alayh isalatu salaam axaadiid saxiixeenka waa axaadiid ahlu cilmigu ay og yihiin eh, maaragtay inuu axaadiidta rasuulka oye manaa aqlabkeeda iyo badankeeda laga hadlaya ilaa bacda shay yar yar intukuda lagu intiqaadiya maahan sida aan soo marnay wa fi saxiixayni magarat laba saxiix waxaa ku sugan ciddatun koox oo min axaadiid lmudalisiina kamida ah. oo in badanna ay tasriix ku wariyeen in badanna iyadoo cancana laakiin waxaa la ogyahay inay beelo badan ay maarata iyagoo musaraxa ay duruq badan ay kasoo aroortay ama iyaga naftooda ama duruq badan ay kasoo aroortay kalacmashi oo kale way utadliiska aada loogu yaqaano iyo wakawshaymi waay bacdahu isaga ka bacdi wafatish fatish qaar badanaa arki kartaa iyo rag badan ayaad maanta ma arkaysa arki kartaa oo qataado iyo maanta ma arkaysa raggaas ayaa maanta ma arkaysaa kamida iyo labada sufyaanba iyo waxaasoo dhan barakadiliis yaqaan ayaa marka ku jira wa fi saxiixi cid ciddatun ayaa ku sugan ay axaadiidu ciddatin uqadar koox axaadiistood oo min almudalisiina ka mid aha ku sugan kalacmash oo kale waay iyo wakahusheyn oo bacdahu ahaan iyo qataadiya sufyaaneynka laakiin waxa weeye ama tasriixay ku wariyeen ama dhinac kale ayay ka yimaadeen iyagoo musaraxo mutaabacaad kale iyo ma garanta dee cancano ay ku wariyaan amase kolley culummada saxiixeynka ayaa loo daayo inay duruq kale ay ku sugnaatay saasaa loogu daayay maadaama ay maaragtay suncada ay ashyaakda ay yihiin ummadduna ay talaaqi bilqabuul ay kula kulantay saasaa loogu daayay laakiin markii uun la baaro waa un badankooda duruqa loo helaya oo tasriixa ilaa un wax yar maaha nacam wafatish fatash in badanaad ka heli kartaa haye saasba ha ahaado laakiin tadliisku ma fiican yahay mase ma fiicna tadliis waa xun yahayo wadamahu shucbatu shucba waa ebeeyey oo shaafici wuxuu ka wariyay atadliisu akhulkadibi tadliis iyo been waa walaalaho ninkii kuu dadlisiye hadhowna been inuu kuu sheego waxba uma jiro man xaama xowla alxima yuushaku an yartaca fiihi oo kale marba hadduu tadliis kuu sheego beentana waa ka daba socotaa hmm. bal hadalkiis waxaa ka mida lian azniya inaan jilciso axabu ilay min an adallisa mubaalaqo wey sababta waxaa way beenu ku shucban hadda waxba ragga xadiidka aada u ilaaliyo shaafici laftiisa ma jeclo wuxuu ri ninkii hal mar noo tadliisiye ceebtiisa iyo foolxumadiisuu noo fayday ka digtoonaanaynaa hal mar hadduu noo tadliisiiyo ninkaa mudalisa ah lagu xukumayaaho ceebtiisa una tusiyo nin maaragtay warciisa uu yaryahay inuu yahay ayuuna tusiy marka xukunkiisa waa ka wadamahu shucbatu durusuuki shucbihii ee maaragtay gomadiisu cilmiga xadiidka ee ku sugnaatay fi filxadiidi ah ee dadkii maaragtay ciraaq iyo raggii axaadiidta iyo rijaasha in la fatasho saxiixa iyo saqiimka la kala sooco raggii ugu horhoreeya markay fitankii balaayada ay bilaawdeen iyo ragga xataa mudalisiinta qataado iyo inuu hubsado axaadiis dililka ay ku warinayaan oo xataa qataadoo kale hadduu sufyaan oo shucba ou ka wariyo tadliiskiisana waxaa wey waa cancanadiisa dhib sababtoo shucba wax tadliiska qaadmaa wax xadiis ou ka wada hubsaday wax xadiis ou ka wada hubsaday dad arkaysa xadiis oo lagu naqdiyo xadiidkaas maaragtay inuu qataad oo cancano ku wariyo shucba hadduu ka wadi eh, eh, shucba arintan mar hore kaafiyaan le shucba ogoleynba wax tadliisa ah inay marka ay soo galaan marka xadiis qaar badan ay saa ku culeeyaana jirta laakin waa fir raawig waa shucba ka wariya ha mise arrintaas maraa laga hadlo shucba isagaa sheegay inuusan maaratay kaba soo qaadayninba ilaa uu maaratay kaga horsado xadiidkaas inuu mawsuul u yahay hmm. wa kaas oo tadliiska ee isnaadka oon hadda soo sheegnay waxaa ka sharya yacni duunahu fi shari xagga sharta iyo dhibaatada waxaa kaga yar waxa la yihaahdo duunahu atadliisu tadliiskii lishuuki shuyuukhda la tadliisinaayey tadliisu shuyuukh wax la yihaahdo kaasaa wax yar ka sokeeya oo kaas kale haddi waxaa weye sheikhiiba ayaa meesha laga xadfa sheekana meesha laga xasaya xadiidkii dhamma nooc inqidaacaha ah, maaratay waa inqidaac rasmi u gelinaya xadiid laakiin kan shiikii maxadfaayo u sheegay xadiid laakiin waa maxay sow muxuu ku waxeynaya waduunahu waxaa kaa dhib yar atadliisu tadliiska lishiikhi shuyuukhta la qaldo see loo qaldaya an yasifa shaykha sheekh wuxuu ku sifeynayaa bimaa laa yucrafu bih waxaa lagu aqoon wuxuu ku leeyahay xaafidku waxaa ka fican la yihaahdo bimaa laa yashtahiru bi wuxuusan mashhuur ku ahayn qof waxaa jiraa magaciisa in hebel hebelba aan mashhuur aan ku ahayn oon balla garanayno ee naynaas ama kunyo ama laqab maarata ee mashhuur ku ah qof magaciisa mashhuur kuho laqabkiisa aan la garanayn marka wuxuu mashhuur ahaa maahane ma garat wax kaloo ku sheegay walaalka bayqoni muxuu dhihi jiray wa tadliisu noocaani wamaa ataa mudalasa noocaani gacan والثاني لا يسقط لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف laa yancarif mara kanoo intuu ka qaatay laakiin laa yancariftaas lafteeda waxaa la yihi kelimad fiican maaha laa yucrafuha incaraf wax hadda luuqada saas buu loogu yaqaano dhab ahaan bimacnaa laa laa laa yucarafdaan marka waxaa kasoo celiya xaafidku wuxuusan mashhuur ku ahayn uusan lagu aqoon wadaakaagaasina oo tadliisku shuyuuha yakhtalifu wa iskhilaafiya bimaqsadin maqsadka laga leeyahay waxaa tadliiska sheekhan oo qofka uu magaciisa u xarfadayna qasadkooda waa iskhilaaf nin waxa waay waxaa dhici karta inuu daciif yahay ay markaas uu qarinaya taasna waxaa u badan ma garati ninkii qari jiray maanta ma arkaysaa sudi ahaa ninkii oo kalbi qari jiray alkalbi sakiir oo abu saciid ku sheegi jiray nin oo daciifa wuxuu ku sheegaya abu maanta ma arkaysa abu saciid ou leeyahy waana daciif markaasa mar waxaa loo malaynaya abu saciid ulkudri mar culumo kala loo malaynaa ilaa ninku waxaa loo qarana nin daciif wa midda hooso bidixda may ah, malaba okay marka nin sheekoo daciifa ah, ayuu maanta ma arkaysaa qarinaya marka na marka qasadyaal ayay maanta ma arkaysaa ay kala yihiinoo mid laciif qariyo iyo waxyaalo ayay maanta ma arkaysaa ay ka warinayaan hmm. hay an yasifa shaykha inuu seekha uu ku sifeeyo bimaa laa yucrafu waxaan la aqoonaynin bihi asaga wadaakaagaasina yakhtalo isla bimaqsadin qof walbaa qasdibka leeyahay fa waxaa kamida lidaciifi ay tadliisuhu in loo tadliiso macka lagu sheegay lidaciifi liajli dacf lidacfi le lidacfi dacfi darteed in loo waxeeyo waa sida maanta ma arkaysaa lidacfi raawi oo kale si uusan maanta ma arkaysaa u muuqanin ayuu magaciisa u bedelaya waxaa ka mid oo kale wastisqaaran qofka inuu yaraysto maala nin ardagaagaa maa ka warin oo ule nacam nin ardagaaga miyaad ka warinoo isleeyahay markaasuu uu xadfaya ama magacii u bedelayaa marka nacam midka xataa tadliisul isnaadka laftiisa waxyaalahaas waa ka mid ma garan inuu qofkii uu yaraysanayo markaasuu sheekii kale ou jeerkiisa u gudbaya hmm. wakalkhadiibi khadiib oo kale yuhim waxau dadka moosina istiktaar inuu mashaa'ikha leeyahy halkii sheekho boqol magac u bixinayo mar magaciisii ugu dhawaaqaya mar kunyadiisii mar awowgiisa u nisbeyna mar aabiis mar awowa sare u nisbeyna nacam waxaa ka midoo kale mujaahid isagoo xadiid ka warinaya cabdullahi ibni abi daa-uud ninka ibni abi daa-uud loo yaqaano aabihiis abu daa-uud ayuu ku magacaabaa ninka saaxibu sunan wiilkana wuxuu ku magac dheer ibn abi daawud cabdullaahi ibn abi daawuud aan dhaha markaas abu cabdullaahi ma garate ayaa lagu kunyoodaa wiilka aabihiisana abu cabdullah kunyiisa markaas cabdullahi ibn abi cabdillaahi oy waa la garoon marka dambaa la soo hel ibn abi daawud ujeedo qisada sida musalaxa way miaaliyaan laakiin aniga waxay usoo martay anoo weli miaalkan aan musalaxa ka afrisan ayaa kitaab aan taxqiijinayay oo qiraa'ad ku saabsanaa xadiis fadaa'il qur'aan iyo waxyaalo ku saabsanaa markaa ninkaas ibsawaar alxanafiya la dhihi jiray adiga waktigii wax isku dhawaayeen isku mashaahiq ahaayeen taqriiban khadiib albaqdaadi marka xadiidkii mujaahid mujaahid an cabdila can abi cabdillahi bni abi cabdillah adiga kutubtii kunooyinka iyo waxaasa istikdaamsaday marka dambe waa soo helay ninkan inuu ibnu abi daa-uud yahay anua hadda mustalaxa sidaan hadda culimada ay ku yidkaadeen markaas aan weli aan arko adiga markii hadda mithaalkaas arkay yani igama dhumino wa waxau noqda ina lafteed aan kusoo dhintooday alalqaab walkuna iyo waxaasoo dhan iyo waktigoo ninka dhintay iyo mujaahid adiga waxaan isu qiyaasay adiga marka dambe waa soo helay ninka uu ka warinaya mujaahid inuu abni daa-uud yahay ninka waa kitaabulmasaaxif ninka iskale waa ibnu abi daa-uud culuum lqur'aan ay aada uga hadlaan ninkaas oo marka waxyaalahaasa ku jira naam waduunahu waxaa kaa ka sokeeya tadliisu lisnaadka atadliisu lishuyuuki in la tadliisiyo waana maxay an yasifa inuu sifeeyo ashaykha shaykhiisi bimaa laa yucraf waxa bihi aan lagu aqoon uusan macna mashhuur ku ahayn wadaa kaagaasna yakhtalifu bimaqsadin fa sharuhu sharu maaragtay kan ugu shar badan sharu eh, tadliisi shuyuuq lidacfi in loo tadliisiyo liajli dacf si ninkan dacfigiisa loo qoriyo iyo wasis qaarna qofkoo yareysanayo xooga iska wey iska weynaysiinayo wa kal khadiibi qaarna sida khadiib oo kale shiiqyaalka magacyaalkiisa iyo kunadiisa waxaasoo badinaya yuuhimu dadku isagoo malagela istiktaar inuu shuyuukh badan uu leeyahay hadhiibaa baa u badan ama dahbina waa isticmaala mar ibnu daqiilcid markuu ka waranaayo mar waa sheegayaa mar shaykhuna ibnu wahbin leeyahay mar eh, athabaji wax saas oo kale ee hadba lagu sheegaya calaasha waa maxay mashaaikhdii maaragtay in magacyaalka loo badiyo qofka la yidhaahdo inuu maantan hal sheekh kusoo celceliyo xoogaa ay nacayaan markaasaa magacyaalkeela kala bedela sidii halkii sheekhaa toban sheekh laga dhigayo camal oo kale nacam washaaficiy markii hore aan washaaficiy aan dhe lakin hadda washaaficiyu waxaan leenahay shaafici ahbatahu bimarna tadliiska hal maroba so qofkii mar lagu ogaado qofkaas mudalis aaba lagu qoraaba khalaas inuu xataa marar badan oo usoo noqda mayo marba hadduu noo sugnaado xadiidkiisa marka in la iska fiiriyo oo samaac in looga qaato wuxuu uu wasli ou caddeeyo tasriixiyo maahane iyo taxdiife aan marka aan cancano iyo looga qaadan iyo ana ana iyo qaal qultu waxaani washaruhaa sharuhaa tadliiska anwaacisa midda ugu shar badan aku taswiyati tadliisu taswiya waxa la yidhaahda marka asagoo qismu haalid oo ka dhigay ciraaq laakiin xaafid bin xajar wuxuu rajaxayaa inuu ka mid yahay min tadliis isnaad inuu maanta ma arkaysa uu kamid yahay ayuu rajaxaya oo tadliis taswiya waa maxay xadiida waxaa weeye laba siqaa xadiis ka warinayso oo isu soo gaarto laakiin nin daciifa ah ku dhex jira ma garanta ninkiiyaa muxuu sameynaya ninkii daciifa ah dhexda ka bixinaya markau siiqa cancanaha u isticmaalaya hadhow xadiidkii sanadkii haddaa fiirso akaabir rijaala iska daba muuqato raggooda jibaala laakiin meel dhaxo ilaa xadiidka uu ka halaysay ka marka waa qiyaano weyn wey sababta laba sood waa suuragal xadiidkan in loo maleeyo xadiid inuu saxiix yahay isagoo nin daciifana uu ku jiray oo lagu kadsoono waxaa dhici karta haddii loo tafadiro xadiidkii la ogaado inuu khaldan yahana nin aan qaladka iska lahayn oo labada shiikha hiqada ah midka hore oo daciifka ka wariyo in la tuhmo la yihahdo isagaa balaayadan ka timi oo ninkaas hadhow xadiidkiisteeda daciifiyo waxoosan lagu tuhmo marka laba un mid waayo imaa haddii la ogaado nin dembiga in la saaro aan dembi lahayn wa imaa xadiis daciifa ama mawduuca hadhow inuu tarwiij ou helo oo ninkaan labeerlaynta uu sameeyey culimmadii horena waxay u aqoon jiray adtajwiid ilaa xadiidkiia la qurxinaya ma ogta ninkii daciifka laga dhex saaraya waa xadiid markaasa maasha dhasa yaxya bnu saciid alqadaan wa wa wa wa sufyaan can izuhri can kida axaadiisooda can saciid musayib ilaa nin daciifa ah laga haba dhexda uga jiro xadiidkana marka balaayo balaayo kaaga dhigo ri jibaal oo suu kaa maaragtay xamaadaan iyo sufyaanan iyo alaab suu kaa dhexeraya marka hadhow laanaha dhexda ku jiro hadhow waxay noqonay marka xadiis daciifa dadkii dhexeeda inuu tarwiij ou ka yeesho ama nin saxiixa oo xadiidkiisu wanaagsan yahay marka in la tuhmiyo noqonayso washaafic imaamu shaafici ahbatahu uu sugay tadliiskii qofka in mudalis loo xukumayo bimaratin hal mar qofkii lagu helo khalaas waxuu yihi ceebkiisa u noo faydo dhahaya cawradiis waa ogaada qultu waxaan washaruhaa waxaa ugu shar badan aku taswiyati tadliisu taswiya waxa la yidhaahdo oo culimmadii qudamadana atajwiidu ku magacaabi jiro qurqurxin iyo taxsiinu ku magacaabi jiro ashaadu shaadkii waaye wadu shuduudi maa yukhaalifu hiqa fiihi lmalaa fashaaficiyu xaqaqaa والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الراوي فقد ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء كالنهي عن بيع الولاء والهبة وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي qawiyu واkhtaara fيma lam yukhaalif ana man yaqrb min dabdi fafarduhu xasan أو بلغ الضبط فصحح أو بعud عنه فمما شد فاطرح ورد halkan الشhaad hada مبxثhu shaadka ayuu maanta ma arkaysa oo ka hadlaya shaadku luqatan waxaa la yihahda almunfarid can الجumhuur dadka maarata jumhuurta qofkii ka kali noqday oo waxba la wadaagsana waxaana ka tibi shada ma garat alrajulu yashidu ow yashadu shada shaad buu noqday ma garat marka mudaariceed yashidu iyo yashudu yafcilu iyo yafcul labada waa ku banaan kolley wa xataa waa dhici karta markii eh, faclalaha xataa alla ku sheegaayo inay dalwajeenka ay tahay oo maaragtay mudaarica oo facalo oo laasimka ah oo maaragtay maaragtay oo mudacafka ah madlujeenka inuu ka mid yahay shadda iyo shid wey shadda wadush isilaaxna waa kan wuxuu dha wadushuduudi xadiidka maaragtay shaad u saaxiib ah maa xadiid waaye yukhaalifu oo ku khilaafayo fiihi ay fii sanadihi oo matnihi ma garat maa yukhaalifu hiqatu ninka hiqada wuxuu ka khilaafay fiihi fii sanadi oo matni almala jamaacada almala waxaa loo leeyahay almala u ahay markan aqbaynay alifta waaa hamzada waxaa loo xatay lilwasin fashaaficiyu imaamka shaaficiga la yihahdaa xaqaqa oo sidaa ku xaqiijiyey oo hadalkiisuna waxaa laysa shaadu ma ahan an yarwiya hiqatu inuu wariyo maa laa yarwi hayrahu waxaa keyrkiis usoo warinayni wainama shaada an yarwiya hiqatu inuu wariyo xadiidan yukhaalifu uu ku khilaafaya maa rawa naasu dadku waxa wariyeen ama maa khaalafa fiihi gayru hiqati falaa yusamaa hada shaada qofaan hiqo ahayn wuxuu ku khilaafay shaad maan munkaraa la yihahda waa noo imaan doontaa iyada munkaraa la yihahda hadduusan qofku cidna ku khilaafin xadiid mustaqilo oo wariyo sida inama alacmaalu biniyaatina xadiiskaas fardiya la yihahda isaga marka qaara isku qasqasa laakiin tacriifka shaafici waa tacriif ugu saxsan waa imaan doonta aqwaal tacriifka shaafici waa tacriif ugu saxsan ee shuduudku marka sanadkana waa galaa matnigana waa galaa markuu sanadka galo waxay ku miithaaliyaan ma rawaahu tirmidi wakayruhu min dariiq min cuyayna can camar bni dinaar can cawsaja can ibni cabaas ana rajula ninbaa tuufiya la oofsaday calaa cahdi rasuuli illahi sala alla alayh wasalam walam yadac kama ousa tegin waarihan kama tegin ilaa mawlan mowlo maaha huwa actaqu isaga uu xoreeyey marka xadiid kolley aakhirkiisa inu ahayn umalayna nabiga inuu ninkii dhaxal siiyey badana waxaa wax dhaxla waxaa weeye waa ninka muctiqa wax dhaxla ama ka waxoor inuu wax dhaxlo waa yartay kolley xadiidka takmiilkiisa ma helin waa soo raadi doona insha allahu tacaala abu daawud iyo keyrkiisaa wariyey laakiin kutubtoogan iyo ma taalo laakiin casharka dambe insha allah aan keeni doona insha allahu tacaala xadiidkaas sufyaan bnu cuyeyna wuxuu ka wariyey camar bnu diinaar can cawsaja can ibni cabaas marka xadiidkii waxaa waaye sanadkiisu waxaa waaye waa mutasil soo maaha oo marfuuca wey mursal maaha waa mawsuul xadiidka xamaadaa ku khilaafay ibnu zayd oo asagoo nin kaloo hiqo weyna ah oo wuxuu yidhi can camr dinaar can cawsaj walam yadkur ibnu cabaas isagu muxuu ka dhigay marka xadiidkii mursal oo ka dhigo anagii soo marayna soma maha inshaalla soo marayna marba haddaan saxaabigii la sheegin oo qisadii waktiga nabiga u tiiriyo maxaan leenahay waa mursal ibn cabaas meesha lagama sheegin qaala abu xaatim almaxfuudu xadiid ibnu cuyayna kaasaa rajax maxaa dhacay فحماد مع كونه من أهل العدالة والضبط rajaxa abu xaatim riwaayata man huwa akharu minhum xadadan sababtoo ah ninka la sufyaan bnu cuyeyna waxaa mutaabicay ibnu jurayj iyo keyrkiisa marka yaa rajaxsanaaday dhinacii wasliga yaa raajaxsanaaday duruusta waa isku xiran tahay shalay markaan wasliga irsaalka hadday is-ictiraadaan soo lama dhihin haddii wax kale rajaxo la helo hadba dhinaca raajaxsanaantaa la qaadanayo hadda maxaa la rajaxay xadiidkan dhinaca wasliga la raajixay sababtoo ah markay sufyaan iyo xamaad iskhilaafeen waa la fiiriyey sufyaan yoo wataa ibnu junayd rag kaloo waaweyn xamaadna waa keligiis marka sida imaam shaafici uu yihi alcadad alaktar owlaa bilxifdi maadaama ay wada fuqaat u yihiin marka dhinacaasa la kaas idan waxaa weeye riwaayadda marka xamaad oo inuu mursal ahaan ku wariya maxay noqotay siduu noqda maca ana xamaad uu jabal uu yaho nin haqa uu yahay laakiin waa laga batay oo sufyaan bnu cuyeyne iyo ibnu jureyd iyo keyrkiisa iyagoo rag akaabira ayaa dhinac maray marka saasaa loo rajaxay haddii goral musalax baa isku xiran yahay marka sababtoo ashaad ah marka laga hadlaayo iyo marka waa ziyaadatu iqa ziyaadatu hiqadi waxay noqon kartaa sanad iyo matni noqon kartaa marka waa un darsigi shala laftiisa laakiin dhinac kanu lafdigay noqon kartaa ziyaada nin ziyaadahay noqon kartaa wax walbaba marka waa isku xiranyihin duruusa ina ufahamtahay matniga markii ou galana waxay ku miihaaleen xadiid ou acmash ou isnaadiyo ou asagana ou ka wariyo cabdulwaaxid bin ziyaad oo nabiga calayh salaatu salaam inuu yihi idaa sallaa axadukum alfajr yani rabcatay alfajr falyadajic waxaa la cabdulwaaxid bin ziyaad acmash waxau kali noqday siiqada oo amarka ah xadiidkan wuxuu ku sugan yahay ficil nabiga kaan rasuul sal sala racata alfajri dajaca can yamiinihi cadadkii badnaa maxay ka wariyaan acmash min ficli rasuuli lahi sala alayh wasalam amaa inuu qowl uu yahay oo nabigu oo faray yaa la shaad noqday ma garan cabdulwaaxid bin ziyaad ayaa wuxuu shaad kala noqday oo isla infiraaday can alacmash oo asxaabtiisii ahlulxifdiga ahaa ayuu kali kala noqdo xadiisku wuxuu sugan yahay inuu min ficli rasuuli sal allau alayh wasalam cabdilwaaxid bnu ziyaadna muxuu ka dhigay xadiidkii min qowli nabiy sal la alay marka almaxfuud anahu min ficlihi walaysa min qowlihi saas yia iyo miaalo kalena waa ay laakiin intaas oo gaabsan wadushuduudi shuduudkanu saaxiibka maa yukhaalifu ahiqatu hiqadu wuxuu ku khilaafo fiihi ay fii sanadi ou matni almalaa aan leena markaan laqbaynayo kooxda jamaacada saa ka bada fashaafici imaam shaafici xaqaqow saasu u xaqiyay wuxuu u shardiyay labo horta ninka waxaa la kale noqonaa inuu hiqa yahay waa mida inuu jamaaco uu ku khilaafo ma garanta jamaaco uu ku khilaafo ee hadday kan wax shaad noqdo hadduu daciif yahay ama uusan cidna ku khilaafina keligiis oo wariyo marka shaad ma la dhahaya mayo walidaalika dad kale oo labadan shardi aan sheegin aa noo imaan doona laakiin qowlka shaaficiya laga rajaxo wlxaakimu xaakimka ninka imaam xaakim alxaakim alkhilaafa fiihi mashtarad ay mashtarada ma shardino alkhilaafa fiihi xadiidka in maaragtay oo hiqada in cid kale ku khilaafta ma shardino wuxuu yihi maa rawaahu fardun muxuu shardigii muxuu joojiyey mukhaalafadii joojiyey man farada bihi iqatu bis man farada ish bihi ahiqatu muxuu ka tegey shardigii mukhaalafada qowlkiisa marka ma saxiixa saxiix maan waa noo imaan doonta axaadiis badan oo afraadooda sida xadiidkii inama acmaalu biniyaat a saxiin ka buuxiyo hadhow markaas haddaan qowlkaana qabsan waxaan dhigi karnaa xadiis inama acmaalu biniyaat waa shaad wey walaa qaa'ila bi wax dhahaya qowlkaas marka waa la diiday isagaa noo keeni walilkhaliiliyi ninka khaliiliga la yihaahdano sheika la yihahdo khaliili wuxuu dhahay waxaa u inuu yihi ashaadu mufradu raawi faqad raawi keliyii waxau warin isagoo xataa siqa ma shardin mukhaalafana ma shardin idan raawigaas ama daciif ha ahaado ama qawi ha ahaado ma garad ha khilaafi usan khilaafi wixii mufrad ou ka wariyo maxaa la yihahdaa shaad qolkaas waaba daciif waay mufradraawi daciif waaye inuu yihaahdo oo shaadka ku tilmaamo taas idana waa daciif khaliilkana waa nin caalimahoo waxaa la yidhaahdaa waa nin qaadi ahaan jiro callaamo ah alxaafid abu yacla alkhaliil bin cabdillaahi bin axmed alkhaliiliy alqaswiino afar boqol iyo lix iyo afartankii oo dhintay kitaab irshaad leeyahu leeyahay cilmiga xadiidka wax ku lowga oo xaafidun weyn ah marka ninkaasi wuxuu yidhi shaad waxaa la yidhaahdaa mufradu raawi ay man farada bihi raawi ma garan yacni intaan mufrad raawi markuu leeyahay waa waxa weeye waxay xambaarsan tahay yani muxuu uga jeedaa aladi infarada eesh bihi raawi raawigu wuxuu la kali noqday mukhaalafo ma shardin fiqanimona ma shardin labadii shardi midna ma shardin labadan hadalba marka waa la naqdiyey warudda maa qaala hadalkay dhaheen dagaan digadaa laga dhiga waa la tuuray ma garanta bifardi hiqati ninka hiqada wuxuu la kali noqdo oosan cidna ku khilaafin isaga oo wariyo ee axaadiis saxeixeynkana ka buuxa kanahay waaba reebitaankii la reebay can baciir walaa walaha in la beeciyo iyo walhibati in la hibeeyo oo xadiidkaas camar bnu diinaar ayaa maanta ma arkaysaa la qali noqday ma garan ah, xadiidkaas camar ibnu tafarad bihi ah, cabdullahi bnu diinaar ayaa la qali noqday cid kaloo la warisa lama arko oo can ibnu cumar oo kala qali noqday cid kaloo la warisana lama arko iyo xadiidka inama alacmaalu binniyaata isagana yaa la kali noqday mm. horta wax saxaabada cumaraa ka wariyey taabici waxaa ka wariyey calqama bin waqaas calqama maxaa ka wariyey maxamed ibraahim ataymi maxamed ibraahim ataymi yaxya binu saciid alansaari halkaas ka bacdi ka faafay mana saxiinku ku yaala iyo xadiid malik can zuhri can anas oo kale noqdo dakala nabiy sal alla alay waslm makata wa calaa ra'si lmiqfar waa dabool koofida weyn oo koofi biraadka iyadoo ku jirta muqadar axaadiitaas dhan oo la yidhahdo qaraa-ibu saxiix lagu yidhaahdo oo saxeenka qaraa ku jirto hal dhinac ku yimid aa lagu radiwa xali wax daciifiyana malaha marka waa shardi sidii shaaficiya saxaho awalan waa inuu hiqo wuxuu la kali noqo u yahay mukhaalafana inay jirto amaa qowlka khalli waa baciid sababto munkarkiiya xataa soo gelaya marka munkarka ayaa soo gelayo qowlka khaliil isaga marka baciid waa waruda wlxaakimu xaakimna alkhilaafa ma una sharidin fiihi fi shaadi ma shtarada ma shardin walilkhaliil waxaa u sugnaada waaba kasii daro yacni ashaadu mufradu raawi raawigu waxuu la kali noqday waayo faqad warudda maa qaalaa hadalkay dheheen waa la radiyo bifardi hiqati hiqada wuxuu la kali noqday axaadiida oo maaragtay oo hiqadu la kali noqday ciday ku khilaafeen aan la arkin ee saxeen ka buuxda ka in la iska reebo can baycil walaayi walhiba yacni walaha waxawaye qofka markaa xorayso ama ixsaan aad ku xorayso ama kitaababa aada ku xorayso qaraabanimaa meeshaas ka dhalanayso alwalaa luxmatu ka luxmat nasb u dha alay salaatu salaam sidaa darteed ma la hibeyn karo mana iibi karto waa qaraabo oo hadhow xataa dhaxal oo ka imaanayo gaar ahaan ninka wax xoreeyey oo hadhow wax ku dhexlaayo nacam marka lama iibi karo maaragtay oo marka nabigu intuu quraysh damciyaana la jooga wiilaan cabti u nahay ibnu wakti lqowmi minhum mawaalidana la jooga almawaali mina mawaalina mina marka mawaalida saas oo kale waay marka waa qaraabo sababta waa ixsaan wey oo weyn aada iyo aad weyn bixayu la yiri qofku waalidka uma jaazay karo ilaa isagoo addoona inuu hero oo helo oo markaa uu xirooyo waaba ku xiro mujaradi oo mulkiyo qofka qofka waalidkiisa waaba ku xirooda iyo wa muslim muslim qowlkiisaa lagu radiyo yiri rawa zuhriyu zuhri wuxuu wariy tisciina fardan sideetan xadiid oo la kale noqday kulluhaa dhammaanteedna qawiyun oo qawiy macnaa sagaashan xadiid oo maar dad oo kali kali noqday isago oo dad aan cid kale oo ku mutaabacaysa in jirin ayuu wariy tisciina xadiidan fardan sideetan xadiid oo cid asaga la shaartay aysan jirin ayuu la ka noqon intaasna waa ka badan yihiino saxaabo waxaa jira qof maahan qof kalaba uusan ka warin ilaan ama inankiis ama hebel unbaa ka wariyo magarad maadaama ay hiqaad yihiin oo qaraa'ib yihiin waa saxiixood kullahaa dhammaantoodna qawiyun waa marka waa wada qow marka waxaa la yihi meesha intaasna waxaa weeye waxaa la xoojinaysaa warka shaafici inuu sax yaho laba shardi loo sharo shaanimada ninka warina inuu hiqo yahay meeshana mukhaalafo inay jirto man huwa owlaa minhu ama cadad uga badan ama xifdiga owlo u ah laba ninoo hiqaa haddii maarata iskhilaafaan midka xifdiga badana la qaadan midka xifdiga badan qaada markii owshaadkii aan ka soo baxnay ayaa axaadiidta fardiga oo qofka raabigi keligiis oo warin xukunkeeduu sheega xadiidta waa saxuunkooda waa saddex sida hadda axaadiitan beycu walaa walhiba dad fiqaada inay wariyaan waa saxiix inay dad fiqaada ay yihiin laakiin xoogaa lafdiga wax yar xuduul ay yihiin laakiin qof kamida lafdigiisa oo xoogaa oo ka khafiifsan yahay muxuu tegayaa xadiidtaasagu xasan inay dad wixii ay lakali noqdaan aan la xambaari karin aan xambaari karin ay yihiin muxuu noqonayaa ya daciif oo noqon saddexaasuu meesha kugu sheegay shayga waxaa fiican adoo fikrad ka haysta inaa beedka aada ku dhacid wakhtaara ibnu salaax wuxuu doortay fii maa shaygii lam yukhaalif ninka maanta ma arkaysaa hiqana ah uusan cid kale uusan ku khilaafin oo asaga keligiis oo wariyo waa saddex qaybood ana man yaqrubu qofka u dhowaada min labdi labdi qofka u dhow labdi taam mala laakiin labdiga taamka waa u dhow yahay ma garata fa farduhu ay faman farada bihi ayaa looga jeeda ma garata wuxuu la kali noqdo xasanun waa xadiid xasanun noqodo aw balaqa dabda labdiga wuxuu ka gaaray meeshii qimad ahayd ugu sarraysay ayuu ka gaaray fa saxiix xadiidkiisa saxiyeed aw bacuda canhu labdigi waaba ka fogaaday ma garata oo nin waxuu la kali noqdo la qaadan kaadan kara maaha famaa shada waxuu la kali noqdo halkan famaa shada maxaan uga jeednaa faman farada bihi asaga jeedna macnaha halkan famaa shada uga jeednaa suduudkii hadda shaafici uu soo isilaaxay ugama jeedno waxaan uga jeednaa faman farada bihi wuxuu keligiis oo wariyey fatraxu tuuro warudda celi saasaa looga jeeda idan halkan xadiidkan waa fardi haddii la yidhaha iyo waashaadi waa kala duwan sida ma ahan khaliil iyo xaakim ay ku tageen waashaad haddii la yihahdo waxaa weeye maa khaalafa ahiqatu fiihi lmala laba shardi mukhaalafo inay jirto ninka wax khilaafaa inuu hiqo amaa fardi haddii la yihaahdo waa xadiid maaragtay ninkalii oo wariyey ninkaas xadiida marka afraada waa kasoo waa kasoo maray shuduudka inuu dacfi uu keenayo oo waxaan dhahnay shaadka maxaa kasoo horjeeda didhu middan rajaxan almaxfuud ma garan shaadka maxaa kasoo horjeeda almaxfuud laakiin wixaa iyagu infiraad oo nin raawiya lakali noqdo saddex dhabaqay maraya wa ahlulxadiidi qasamu sunan soomahay ilaa saxiix o daciifin wa xasan nin walba marka darajadiisaa la geynaya ninkii u dhawaada labdi taama aan lahayn laakiin labdiga u dhawaada maxaan dhahana xadiidkiisu waa xasan ninkii labdiga meesha ugu dambaysa ka gaarana waa saxiix ninkii aan lafdigiisu eber oo yahay walow caadilba ha ahaado daciif marka wuxuu yihi wakhtaara wuxuu doortay ibnu salaax fii maa lam yukhaalif iqatu fiihi lmala wuxuusan ku khilaafin oo macna uu la infiraaday ana man yaqrubu qofka maaragtay u dhowaado min dabdin fafarduhu xasan ay faman farada bi wuxuu la kali noqdo xasanun waayo ow balaqa dabda labdiga meesha ugu dambeeyay u gaaray fasaxi saxiixo oo bucudda waa ka fogaaday canhu can labdi waa ka fogaaday famaa shada halkan famaa shada maxaan leenahay faman farada bi shuduudka istilaaxiga ah ma ahan kani wuxuu la kali noqdo fadraxu tuuro warudacod halkaasna ujeeda insha allah haddii wax su-aal u jiraan shay taqdiima laga soo gaarso ay taakirna ninka والحاكم الخلاف فيه ما اشترط ya والحاكم الخلاف فيه ما اشترط yani xaakim may waa su-aalaha waa la geli walxaakimu xaakim ma shtarada alkhilaaf yani waa maxay shaafici muxuu yihi maa yukhaalifu hiqata fiihi mala waa inuu hiqo horda uu wariyo kooxdana waa inuu khilaafo laakin alxaakim qaal yani ma laysa min ashardi an takuna hunaka mukhaalafa wainamaa yakfi an yanfarida bih hadalkaasa daciif hay bismiya darsigii shalay ah. su-aal ah hay canta iyo annada ah. soo marayn jumhuur culamaa waxay yidhahdeen isku mid ninka bardiiji ah iyo waxay yidhaahdeen annada waxay tustaa qad ah. marka xaasilka warkii aada sheegtay oo ibn aad ka sheegtay muxuu ah xaasil warkaad sheeg waxuu ahaa bardiiji markuu warkiisa uu soo raray ayuu ninka la yidhaahdo ibnu salaaxa wuxuu yidhi warka bardiiji waxaa la mid mida qowlu yacquub bnu sheyba iyo axmed binu xambal oo macnaha annada in calaqadci lagu xambaaraayo cantana was lagu xambaarayo ciraaqi wuxuu yidhi marka lam yusawib sawbahu qasadkoodii ma uusan helin oo waa maxay annoo qadci dhan isagama xambaarin ee meesha horta can hadduu wax ku wariyo oo shuruudii oofsato ayada waa iska itisaal laakiin annada waa fiirinaysa horta annada hadduu khabarkeedu qaalo ou noqdo oo maala xadiiskii maxamed xanafiy ma garata uu yidhaahdo maalan ana camaaran qaala ama ana caaishata qaala haddii uu dhihi lahaa mar kastaba itisaalay ku xambaaran hadduusan anada aysan khabarkeedu qaalo noqon oy ficil noqotay sida xadiidkii riwaayadii dambe oo cadaa bnu abi rabaax eh, maaragtay eh, eh, maala ana camaaran mara binabiy sal allau alayh wasalam ficila ay khabarkii noqmota ana camaaran jumladaa ficilka waxaa filaysa markuu camaar mara binabiy markuu le waxaad moodaa maxamudulxanafiya markuu camaar meesha maraaya nabiga agtiisa inuu joogay isagu wa ficlan mana uusan haleelin marka ficil hadday noqoto waxaan fiirinaynaa qofkan annada ku warinaayo ma jooga asaga meesha goobjoogga ahay sida anasba ninkii masaajidka ninkuu ku hashay oo goobjoogga u ahaa mise ma joogin hadduu meesha joogay wasliyaa lagu xambaaray meesha hadduu si joogin sida maxamed ilxanafiye oo kale waa inqiaac waa irsaal waay sababtoo ah ma dhihin can camaarna ma dhihin ama ana camaara qaala marartu binabiy sal alla alayh wasalam ma uusan dhihin isagiina goobjoog uma ahayn saas oo kale ama xadiidkii kale oo axmed bin xambal waxaa la yihi can curwata can caaishata sa'altu nabiya sala allahu alayh wasalam kada wakada faqaala kada wakada iyo can curwata ana caaishata sa'alat nabiy sal اllau alayh wasalam ma isku mida ah. may isku mid maaha sababtu waa maxay mida dambe waxuu dhahay can curwata ana caaisha sa'alat nabiy anada khabarkeedii qaala maaha ana caaishata qaalat sa'altu nabiya ma usa dheh ana caaishata sa'alat nabiy dha ficil oo ka dheh waxaan leenahay curwow markii caasho meeshan ay weydiinaysay ma joogto ma joogin curwo ma joogin maadaama uusan joogin annadiina khabarkeedii oo ficil noqday inqidaac laakiin hadduu joogi lahaa maxaan dhihi lahay itisaalaan dhihi lahaa marka axmed bin xambal iyo yacquub ibnu shayba uguma aysan xukumin siiqadan anna irsaal uguma xukumin liajli anuu ku wariyey ee macnaha waxawaaya ninkan wuxuu anna ku warinayo goobjoog uma ahayn midin cadaata hadda noocadaan ayaa ugu jira meesha warka jira waxay ahayd riwaayadda qofkaan markuu annaga xuurinaayo uusan ficilkiina uusan ka dhigaynin qabarkiina uusan qaadan maqanin waxaa la fiirinaya qof meesha joogay ma yahay mise ma aha mise ma aha halkaas ma xalu khilaaf halkaas xalu khilaaf marka ibnu salaax taasuu sa fahmino wuxuu u maleeyey waxa uu ugu xukumay irsaal inay tahay mujarad siiqatu anna laakiin waxaa lay anna hadduuba khabarkeedu qaalo uu noqdo soo maaha de waa cancano saxa hadday khabarkeedu uusa qaalo noqon fiiri ninkaan qisada ma joogi mise ma joogi hadduu qisada isagu joogay marka ficil loo aaaabi anas markii labaxolay acraabi ku kaaje ama saxaaba qisada wana ana acraabeen jaa ana fulaan jaa ana abubakar mara bini saas oo kale hadduu marka goobjoog ahaa waa sil hadduusan goobjoog ahayn waa inqidaac maxamed bin ilaa waxay lamid tahay isagoo yiri marra waxay lamid tahay marra nabiyu sal bicamaar bni yaasir isagoo yiri ha waxaan jooga mama su-aalaha waa meesha waxaan u joognaa anaa cid barnaa meesha ma u joogna itisaalka eh, xadiiska aan soo marayna mursalka iyo kan kale oo itisaalka iska hor yimaadaan waxaa la yidhi ninkan hadba qaraa-ina ala rajaxaya hadba kii rajaxmay qofkan itisaal xadiiska ku wariyey ee laga rajaxay eh, irsaalkii laga rajaxay qadxi kuma dhacayaa la yidhi macnaha maya xadiidkan waa laga yeeshay maya xadiidkan waa laga yeeshay laakiin axaadiistiisa kale qadxi kuma ahan iyo cadaaladiisa xadiid kaloo la wariyay qadxi sababto waa ah maxay tan lafteena qaraa inaan rajaxna yaa hubaa boqol kiiba boqol ma la hubaa inuu laga lagaleeyahay annaga qaraa inaan rajaxnay laakiin boqol kiiba boqol ma hubno waxaa dhici kartaa isaga eh, inuu irsaalka uu kusoo gaaray raggaas kalena ay wasliga ay kare xadiidkii dariiq mursalna uu ninkan kusoo gaaray kaarna uu kusoo gaaray oo wasligiisa u saxi lakin anaga qaraa-inaan rajaxna qaraa-intii ad eh, maaragtay inay waaqec tahay qad laa takuunu waaqaca mm. saa darteed cadaaladiisa iyo axaadiisiisa kala mooxan ilaa lagu ogaado ninkan hadiyo gooraanaba hadda nin fuqaada khilaafo oo faaxishulqalada inuu yaho inta la tatubaco oo axaadiistiisa ilaa culimmada markay ay maaragtay leeyihiin ninkan lahu owhaam maaragtay yani kaiiru lmukhaalafa axaadiistiisaa waxaa lagu soo ma la yska dhahaayo ninkan culimmada axaadiistiisa oo dhan ay baarayaan markaasaa jeek marka la jeeki gareeyo aad tajriixan culimmada ay keenaysa marka leeyahy lahu owhaam ama xadiiduhu eh, maaragtay eh, cikrima yani cikrima ibna cabaar dhankeeda axaadiis an yaxya ibna kaiir mudariba ama fulaan axaadiida zuhri daciifuu ku yahay ama axaadiida kale daciifuu ku yahay marka lagu leeyahay waxaa weeye waxaa laga qaaday jeerkanaa laga qaaday culimmadu way iska dhahayaan axaadiidoo dhanaa lasoo sardiyay statisticisa la geliyey combyuter ka daran ayagaa combyuter ka daran marka ninkii la ogaado axaadiisiisa intuu mukhaalafada uu khilaafay intuu hiqaada waafaqay oo la kolkolaareeyo ayaa ama lagu waahiqatu lahu owhaan wax yar markuu leeyahay ama markuu mukhaalafada kahiiru faaxish ulqaad iyo lahu manaafiir iyo lahu maaragtay shuduudaad kahiira iyo waa mar qofkii dhamaa lasoo jeergelay maana ma iska hadlayan culummada waa nin marka hore laga soo shaqeeyay axaadiidiisa oo dhan bid by bid loo soo kala hushay markaas ka bacdee tajriixa lagu dhigaa iyo ninka ilaa ninka la tatabuco axaadiidiisa iyo ruwaadiisa oo fiqaada loo bandhigo oo la ogaado intee goor fiqaada khilaafsan yahay intee goor uu hamtiisa la ogaado xugun ma la saarayo weliba haddana markii la qiyaaso oo raggii waaweyn markii jarxi tacdiil ay kala siiyaan raggan kaleo xaafid ibnu xajar haddana waxay sameynayaan culimmada aqwaasheediiyay jamcinayaan haddana axaadiistiisiyaa la fiirinaya hadalkii culimmada aqwaashooda hadalka laga soo dhex saaraya ma garan ninaa waxaa laga yaabaa inuu laba axaadiid oo qalad intuu ka arko ninka uu yihaahdo waa badan nin waxaa laga yaabaa si xadiis saxa intuu ka arko fara badan inuu yihaahdo waa fiican yahy ninna intuu isu qiyaasa waxaa laga yaabaa saddex iyo laba xadiid oo keliya qalalko lahu owhaan xaafidkan kale waa sii daqiiqinayaa marka axaadiisa culimmada kan hadalkiisa wuxuu ka dhisay kaa wuxuu ka dhisay hadhow marka natiijo kale kasoo saaraya taqriib taadiibka oo khulaaso culimmadii warkoodii aruursan waa hadal jeergaraysan waa noo imaan doontaa qaraa-ibtii fardiga badana waa isku mid laakin fardiga waxaa la yihaahdaa mar waa fardi nisbi marna waa fardi mudlaqa markuu fardi mudlaqa ayaa qariibkuu la ogyahay markuu fardi nisbi waxaa binisbati lishay kan macayan waa noo imaan doontaa Ah. adiga kafatish macnaa xerad badan oo mudalisiinha ka buurtaas adi markaa saxeynka abaar sida sufyaanen iyo maaragtay eh, qataade iyo mudalisiin badan a jirta oo haddana saxeynku